بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله فعل الأمر waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadi nada waballi sada gaar ahaan kelimadu aqsaamta ay leedahay ayaynu ku guda jirnay weliba ficilka oo saddex qaybood loo qaybiyey ficil maadi iyo ficil amar iyo ficil mudaaric ficilkii maadi baa inoo gabagabooday ficilkii amar buu sheekhu halkan ka bilaabaya wuxuu yidhi walamaa faragtu markaan ka faaruqay een ka faraxashay min dikri calaamaati almaadi ficilka maadi calaamadihiisa wax kamida la sheegisteeda wa xukmihii wa min xukmihi ficilka maadi xukunkiisa sheegistiisa markaan ka faaruqay wa bayaani ma wa min bayaani maa kii caddayntiisa sheegisteeda markaan ka faaruqay ikhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga dhexdiisa laysku khilaafay minhu xaalada uu ka mid yahay maadiga danaytu waxaan ku labeeyey waa jawaabkii lamaadee bilkalaami hadal calaa ficli lmri ficilka amran ka hadlo wuxuu leeyahay ficilka maadi calaamadiisii wax kamida markaan soo sheegay waa taawtaniife xukunkiisiina marka aan soo sheegay saddex buu ka tilmaamee wixii la laysku khilaafayna markaan sheegay afar bay ahaayeene waxaan ku labeeyey inaan ka hadlo ficilkii amar walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri calaamaati almaadi ficilka maadi calaamadihiisa wax kamida la sheegidooda iyo wa xukmihii ay wa min dikri xukmihi ficilka maadi xukunkiisa sheegistiisa markaan ka faaruqay iyo wa bayaani ma wa min bayaanin ma mawsuulana waad ka dhigi kartaa nakiro mawsuufana waad ka dhigi kartaa jumlada dambada marka laqmadooda ka muuqanaysa haddaad mawsuufo ka dhigtid waa sifayn hadii kalena silaad ka dhigi wa bayaanin ma wa min bayaanin ma shay cadayntii sheegistii markaan ka faaruqay maago oo oh, ikhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga dhexdiisa minhu xaalada uu kamid yahay maadiga hanaytu waxaan ku labeeyey bilkalaami hadal calaa ficli lamri ficilka amar aan ka hadlo fadakartu waxaan sheegay ana calaamatahu ay ana calaamata ficli lamri ficilka amar calaamadiisu allatii calaamadaasoo yucrafu lagu garan ay huwa amarka bihaa calaamada lagu garan murakabatun inay tahay mid la iska saaray oo laiskorsiiyey min majmuuci shay laba shay isku geyntood wa humaa shay dalaalatuhu amarka tusintiisa weeyi cala alabi alab uu ku tusiyo weliba bilafdiina uu kugu tusiyo de laa bindimaami hayri saynu xaggii horeba ku tilmaanay iyo wa qabuuluhu inay tahay wa qabuuluhu weeyi amarka aqbalistiisa masdar mudaaf lifaacili watumi limafcuuli meela ohan jirin weeyaan ya almukhaaabati ta lala hadlayo ya-deeda u aqbalo wadalika tusaale naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aha qum istaag fainahu lafdigani lafdinimo u eli fainahu lafdigan qum ihi daalun midku tusinayo weeyi calaa alabi alqiyaami kicis doonideed wayaqbalu wuxuu aqbalayaa ay huwa lafdigan qum ihi yaa almukhaaabati mid lala hadlayo yadeedna waa aqbalaya taquulu waxaad odhanaysaa idaa waktigii waxaad odhanaysaa amarta aad amrayso almar'ata haweeneyda aad amrayso quumii gabadh yahay kac odhanaysaa wkadalika ay wqcud wqcudi wdhab wdhabi kadalika kalmadkuuri madkuurkaa la sheegay lamidiin iyaguna uqcud fadhiiso ninkii wey uqcudi gabaryaa fadhiiso idhab tag wadhabi gabaryaa tagna madkuurkan la sheegay lamid yihiin waayo qum laba arrimood baa laga hela calaamada amarku waa murakabatu min shayin soo ma dalaalatu cala alab wa qabuluhu ya almukhaataba labada arrimood laa budda minhuma waa lagama maarmaa in alab ayna tusiso kelmadani weliba bilafdihii haana ay kugu tusiso yaana waa inaad aqbasho iminka qum waa amar limaada alab buu ina tusiyey alabku waa maxay waa amrun bilqiyaam ama alabun bilqiyaam waxaa la yska rabaa kicitaan waa talabaade he yawma nafta mukhaadabana waa aqbalaya marka gabadh lala hadlayo oo maxaa la odhanaya qumiyi baa la odhanaya waqcudii baa lamid a ah hadaba u fiirso waqcudi eega waa maay fainahu daalun calaa alab lqucuud de kaa hor lami qucuud baa lagaa rabaa yaa maanata almukhaadabana waa aqbalaya qucuudiyi baad odhanaysaa idhab baa lamid a waa ficil amar waayo fainahu ya daalun calaa alab dahaab dahaab doonisteed in lagaa dalbayo ayuu ku tusinaya wa qabila ya almanata almukhaaabana wuu aqbalayaayo wa yaqbalu ya almanata almukhaaabana wuu aqbalaya oo maxaa la odhan karaa idhaabiyi baa la odhanaya misle fanaynta wuxuu yidhi fadakartu waxaan sheegay anna calaamatahu ficilka amar calaamadiisu allatii calaamadaasoo yucrafu la garan huwa amarka la garan biha calaamada lagu garan murakabatun inay tahay mid la yska saaray min majmuuci shay-ayni laba shay isku darkood laba shay oo la isku geeyey inay iska saaran tahay baan sheegay bu allatii waa ismi mawsuul yucrafu jumladan dambe waa siladii ma silatun jarat calaa saaxibihaaba mise waa silatun jarat calaa gayri saaxibiha nin badan baan ku celceliyo waa silatun jarat calaa gayri saaxibiha soo sama limaada marfuuca noqonaya ficilka ka noqonaya hadduu mawsuulka u noqdo waa jumlatu silat calaa saaxibiha ama calaa man lahu soo ma haddii ay u noqon hadduu marfuucaasi u noqon waayana waa waa silatun jarat calaa hayri saaxibi hadda u fiirso yucrafu naaibu faacilku waa huwa oo wuxuu u noqonaya amarka bihaa damiirkaasaa unoqonaya allatiida de calaamad ah saxiix walala oo mawsuulkii ah kolkaa inuu baris ka dhigaya sooma baris wuxuu ga dhigi waayey waxa uu kolka iltibaas laga cabsanayo weyaan iltibaas marka laga cararayo ayaa baris laga dhigaa banaanka la keenaa iminka iltibaas lagama cararayo sababta oo ah yucraf naaibu faacilka waa mudakaro huwa u noqday aye bihaa damiirka unoqonayaana waa muanaf ilaa latiba muanaf ahayd saa darteed meesha iltibaasba ma jiro saa darteed baa uusoo muujin waaye yucrafu naayi faacilkeega allatii calaamadaasoo yucrafu la garanayay huwa amarka bihaa calaamada lagu garan murakabatu weeyi min majmuuci shayayn laba shay isku darkooga wa humaa labadaa shay dalaalatuhu tusintiisa weeye amarku ku tusinayo cala alaabi dalab ku tusinayo bilafdihiina uu kugu tusinayo wa qabuuluhu weeye aqbalistiisa u aqbalaya amarku yaa almukhaaabati gabadh lala hadlaya iyo adeed wadalika tusaale naxwu qum weeyi fa inahu lafdigan qumihi daalun midku tusinayo weeyi calaa alabi lqiyaami kicid doonisteed midku tusinayo weeyi wayaqbalu wuxuu aqbalayaa ay huwa lafdigan qum'ihi yaa almukhaaabati mid lala hadlayo iyo adeedna waa aqbalayaa taquulu waxaad odhanaysaa idaa waktigii waxaad odhanaysaa amarta aad amraysid adigu almar'ata haweeneed aad amraysid quumii gabadh yahay kacbaad odhanaysaa wakadalika wowga qaado waqcud baa mubtadaa soomaade biqasdi lafdiha maxay odhan jireen kulli maa qusida lafduhu fahwa smun kulli maa qusida lafduhu fahwa macrifatun kulli maa qusida lafduhu fahwa calamun intaba waa la dhada saxiix wala la waqcud waqcud markaa maxbaa macnaynta waa calanba imike waqcud waqcud waqcudii waqcudii wadhab wadhab wadhabi wadhabi kadalika iyo kelmad kuri weeyi saasaas ka odhanaysa manayadbahatina uqud waa fadhiiso waa nin uqudina gabadh baa lala hadlay idhab waa nin idhabina gabadh baa lala hadlay waqaala allahu allah wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye fakulii maryamay cun oo washrabii iska cab oo waqarii qabowso caynan il ahaana u qabowso waa tamiis muxawalun can ilfaacil waqarat caynuka bay noqon lahay sooma waqarii qabowso caynan il ahaana u qabowso oo ciise ku indha qabowsade fakulii iminka waa maxay dee waa amar fainahu daalun calaa alabi اlakli wayaqbalu ha odhan be waqabilaya almukhaaabati iyo almukhaaabna u aqbalo way ku jirtaa de washrabi waa maxay fainahu daalun calaa alabi shurbi waqabilaya almuanasati lmukhaaaba waqari fainahu daalun calaa alabi lquri maynasan calaa alabi lquri waqabilaya almuanasati almukhaaba falow dalad haddii ay tusiso alkelimatu kelimadu haddii ay tusiso cala dalabi dalab haddii ay tusiso oo walam taqbal ayna aqbalin hiya yadu walam taqbal ayna aqbalin hiya kelimadu ya almukhaaabati mid lala hadlayo yadeed halkaa muxuu kugu daray nahwi saa keliya miya sax ya almukhaaabati mid lala hadlayo yadeed ayna aqbalin wadalika iska soo qadaro wadalika madkuurkaasi madkuurkee wadalika dalaalatuhu cala alabi wa cadamu qabuulihi ya almukhaaaba tusinta uu tusinayo alab iyo aqbar la-aanta iyo almukhaataba aanu aqbalin naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamida ah, aad sah aamus bimacnaa uskud xaalada uu yahay sahlan aamus macnaheed wamah ka joog bimacnaa inkafifay la macnatay wamah ka joog bimacnaa ukfuf xaalada ay tahay ka celi ow ama qabilat ay aqbasho hiya kelimadii ya almukhaadabati mid lala hadlaya ya-deed ay aqbasho oo walam tadulla ayna tusin kelimadu calaa alabi alab ayna tusin wadalika madkuurkan madkuurke wadalika qabuuluhaa ya almukhaadaba wacadamu dalaalatiha cala alab naxw qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aad tidhahdid anti adigu yaa hindu hindaay taquumiina waa aad kacaysaa wa ta'kuliina waa aad cunaysaa lam yakun ahaan maayo huwa madkuurkani dee labaa la soo sheegay madkuurnimo iskaga celi soo ma lam yakun ahaan maayo huwa madkuurkan la sheegay ficla amrin ficil amar ahaan maayo ficil amar he ahaan maayo ficil amar ahaan maayo ka hore waa ismu ficil ka dambana waa ficil mudaaric khulaasadu waa hadee hay kelimadii haddii ay kutusiso daab laakiin ayna aqbalin calaamadii ficilka ama ay ay aqbasho calaamadii laakiin dalab ayna tusin labadaa goorba ficila mar la odhan maayo bu yihi sheekhu ka hore hadday kutusiso dalab calaamadiina ayna aqbalin waxaa la odhanaya waa ismu ficil ama waxaa la odhan karaa waa xaraf ama waxaa la odhan karaa waa masderu naaibna an ficli saynu xagga horeba ku tambihin haddii ayadii aqbasho laakiin dalab ayna tusinna waa ficil mudaaric weeyi isla markaa halkaa waxa kaaga caddaaday farqiga udhexeeyo ismu ficilka iyo ficilka ana alficla tattasilu bihi adamair adamaa'ir lbaariza ficilka waxaa la xidhiidha damaairta baarizada ee muuqata ismu ficilka laakiin damaairta baarizadii lama xidhiidho gadaal baan kaga hadli doona kusii tabiihin doonaa laakiin khulaasadu waa maxay haddii shaygii dalab uu ku tusiyo calaamadiina uu waayo ismu ficil dhe haddii shayga calaamadii u aqbalo dalabna uu tusin waayo ficil mudaaric dhe intama garan wayse ka soco falow dalad haddii ay tusiso alkalimatu kelimadu haddii ay tusiso cala alabi dalab haddii ay tusiso oo walam taqbal ayna aqbalin kelimadii almukhaaabati islaantii lala hadlayay yadeeda ayna aqbalin wadalika madkuurkaagaasi oo ah dalaalatuhaa cala alab wa cadamu qabuulihaa ya almukhaaaba naxu qawlika waa odhahdaadiyo wixii lamid ah sah aamus bimacnaa uskut xaalad u yahay sahdani imika u fiirso sah dalab bay tusinaysaa laakin dee calaamadii ma aqbalayso sahi ma odhanaysid ya sahi maad odhan kartaa la uskut buu kusii fasila soo maarti waa laba ficiloo laazim isku fasira ama mah aad tidhaahdid mah ka joog mahdani waxay la macno tahay inkafif laakin hadda wuxuu kusii tafsiiriye ukfuf ukfufna waa mutacadi waana laisku fasiri karaaba ficil qaasira mucadi waad ku fasiri kartaa ficil eh, mutacadiya laazim waad ku fasiri kartaa saxiix walala ukfufna waa man waa ka celiba iyadu waa mucaded bimacnaa ukfuf xaalada ay tahay ka celi oo waxaa lamida iyadii oo mutacadi lagu fasiri laazim aamin iyo istajib iminka aamin waa maay waa ismu ficil sooma maxaa lagu fasira mar kasta istajib baa lagu fasira aamin waa laazim ilah aqbalin wey ducada naga aqbal istajibna waa maay istajib ducaana baa kasii dambaysade oo waa mucadde haddana aamin baa lagu tafsiiriyo o lagusi maxay istajibde halkaa way banaan tahay bu leya xagga hoose sheekhu khilaafan liman manaca dalik aw amase qabilada aqbasho kelimadihi almukhaatabati mid lala hadlaya iyo adeed oo walam tadula ina tusin calaa alabi dalab ayna tusin wadalika madkuurkaagaasi naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhahde anta adigu ya hindu hindaay taquumina waad kacaysaa wata'kulina waad cunaysaa lam yakun ahaan maayo madkuurkaasi la sheegay ficla amri ficla mar ahaan maayo intaa masle faanay uma bayantu waxaan caddeeyey ana xukma ficli amri ficilka amar xukunkiisu fi asli asalnimana ugu xukun ihi albinaau bina inuu yahay cala sukuuni sukuun lagu bineeyo wadalika tusaale naxwi qowlika oo dhahdaada iyo wixii lamid aad tidhahdid idrib garaa wadhab tag ficilka amar xilima sukuun lagu bineeya mata idaa kaana saxiixa alaakhir walam yatasil biaakhirihi shay waa ficil walam yatasil aakhirkiisana aynan la xidhiidhin damaa'ir rafca almutaxarika damaa'ir rafca aynan la xidhiidhin damaa'ir rafca albariza aynan la xidhiidhin oo tusaale nuunniswa hadday la xidhiidho ya waa sukuun baa lagu banaynaya marka waxaa laga ixtiraasiya waa damaa'iru rafca albaris la yidhahda damair rafca albaris waa saddex waaw ljamaaca yaaw lmaanata almukhadab alif ithnain waxaa loo yaqaana damaa'ir rafca albarisa baa loo yaqaana oo damaa'ir rafca muuqda la yhahda saxiix wala la damaa'ir rafca almutaxarika markaynu nidhaahno ayaynu nusu soo geli jirta soo ma damaa'ir rafca albarisa marka la yidhaha hadeed maqashid waa saddexdaas waa waaw ljamaaca yaaw lmaanata almukhaataba iyo alif ithnain saxiix wala la marka waxaa laga ixtiraasiya waa kuwa ficilkii amar hadduu saxiixulaakhir yahay damaairtaa rafcee baarizadiina ayna la xidhiidhin sukuun baa lagu binaya idhab iyo waxaad iska tidhaahdaa qum iska dhade ama idriba uma bayantu waxaan caddeeyey ana xukma ficli amri ficilka amar xukunkiisu fi lasli asalnimana ugu xukun i xukunka iskaga tacaluji albinaau bina inuu yahay cala sukuuni sukuun lagu bineeyo wadalika tusaale naxwu qawlika idrib iyo wadhab wqad yubnaa in la bineeyo ayaa la arkaa ay huwa ficilkii amar calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisa goyntiisa in lagu bineeyo wadalika kaagaas kee wadalika ay binaaamri calaa xadfi aakhirihi mn wadalika madkuurkaaga madkuurkee binaaulmri calaa xadfi aakhirihi amarka in lagu bineeyo aakhirkiisa in la gooya haabitun mid sugan weeyi idaa waktigiibuu sugan yahay kaana uu ahaado amarku muctalan mid jiran wadalika tusaale naxwu qawlika odhaadaad iyo wixii lamida ah tirayd uqsu duul niyow waksha cabsa niyow warmi gan niyow ficilka amar xilli maa lagu binaya xadfu xarf ilcilla idaa kaana muxtalal ah waa marka akhirka uu ka jiran yahay ko akhirka markuu ka jiran yahy waa lagu binaya xadfu xarf ilcilla shardi labaad baan udhignay ya walam tattasil bihi nuunu niswa nuunu niswana ayna la xidhiin soo cashirka warku mina baraaruji nuununisuna wayna la xidhiidhin isagoo muctala haddaynu nuununis la xidhiidha ka waran sukuun baa lagu binaynayaa isagoo muctala hadday la xidhiidha ka waran nuunu tawkiid fatxaa lagu binaynayaa soo saamaynaan soo odhan uqzu eega ka waran gabadh haddaad la hadlaysid maxaad odhan uqzuna uqzuna baad iska odhanaysa ya irmi gabadh kula hadal bad ya irmina irmina le waa nuununis we bal iksha kula hadal ikshayna ikshayna saas baad odhanaysaa bal tawkiid geli waa sad xal ku binaysaa uqzuwanna irmiyanna ikshayanna mayna saasun ahay markaa iska ilaaliya ha u fahmina ila ajrumiya hadda ma joogne markuu muctal yahay un ha u fahmin waa markuu muctal yahay ee nuunnasuna aynan la xidhiidhin iyo nuunu tawkiidba soo islamayna fahmin intaas waqad yubnaa in la bineeyo ayaa la arkaay huwa amarkii calaa xadfi akhirihi akhirkiisa goyntiisa in lagu bineeyo wadalika ay binaa lamri calaa xadfi aakhirihi idaa haabitun waa sugnaaday idaa waktigiibuu sugnaaday kaana u ahaado ficilku muctalan mid jiran wadalika tuanaxu uqsuduul waksha cabso war migan waqad yubnaa in la bineeyo ayaa la arkaa ay huwa amarkii calaa xadfi nuuni nuunta goynteeda in lagu bineeyo wadalika ay binaa lamri calaa xadfi nuuni haabitun waa sugnaaday idaa waktigiibuu sugnaaday kaana u ahaado amarku musnadan mid loo tiiriyey lialif ithnayni laba aliftood wadalika tusaale naxu qawlika odhaadaad iyo wix lamid aa tirahda quumaa labadiina nawkaa o waawi jamcin ama jimc wawdi loo tiiriyo wadalika tusaale naxwu qawlika qumuu ragyowka ow yaai mukhaatabatin ama mid lala hadlayo yadeed loo tiiriyo wadalika tusaale naxwu quumi gabadhi ee kaciyo wixii lamid awey mataa yubna calaa xadfi noon xillimaa lagu bineeyaa ida kana ficla min afcaali hamsa intaasnuma ida tasala bi alifutni o waw jamc awliya lmaanata almukhaatab xadfu nuun iskaga bine marka ficilka amar khulaasadiis waa maxay saddex xaaladood buu leeyahay taarata yubna cala sukuun wa taarata yubna calaa xadfi xarfi lcila wa taarata yubna calaa xadfi nuun wa taarata yubna cala alfatxi in marka la xidhiidho nuunu atawkiid so intaa ma wuxuu yidhi sheekhu walamaa kaana markii uu ahaaday bacdu kalimaati lamri amarka kelmadihiisa bar kamid ihi mukhtalafan mid laisku khilaafsan yahay markii uu ahaaday fiihi bacdiga dhexdiisa laisku khilaafsan yahay hal huwa bacdigani ficlun ficil miya aw ismun ama ismi miya nabahtu waan baraarujiyey calayhi bacdiga Yeah? maxaan ka badaya fa haadihi tanwiir shaaku alaaatu axwaalin waa saddex xaaladood saddexdaasoo lilmri amarka u sugnaatay ayba noqode kama ana limaadi kamaa sidii bay ugu sugnaatay ana alaaata axwaalin saddex xaaladoodba limaadi ficilka maadi ay ugu sugnaadeen ficilka maadi mise xaaladood bu laso saddex mulayn ficilka amarna saddex buu leeyahy ficilka mudaarina saddex buu yeelan doonaa naxwuba saddex saddex buu badan yahy u ka kooban yahy waaya walamaa kaana markii u ahaaday bacdu kalimaati lamri amarka kelmadihiisa bar kamidii mukhtalafad mid laisku khilaafsan yahay markii u ahaaday fiihi bacdiga dhexdiisa hal huwa bacdigaasi ficlun ficil miya aw ismun ama ismi miya nabahtu waan baraarujiye calayhi bacdiga kamaa facaltu ay ka ficli samayntadii aan sameeyey dalika tanbiiha iyo baraarujinta fi lficli ficilka dhexdiisa sidaan ku sameeyey ficilkii almaadi maadiga ahaa wa huwa mukhtalafku alaaatun saddex weeyi halumme weeyi wahaati weeyi watacaale weeyi laftigoogan u qasadnay halumme weeyi haluma ya haluma kaalay wahaati la kaalay watacaalo kaalay habeenka hor maaan ka maqnay maxaan ka laqmanay haluma maxaan idin idhi la kaalay haatina la kaalay tacaalana kaalay waa sax macnaha laftiis waa sax limaada kelmadan loo yaqaano haluma yatacadda walaa yatacadda wuu gudbaa mana gudbo wuu gudbaa mana gudbo mafcuul buu u gudbaa mafcuulna uma gudbo qur-aankay kusugan tahay wana imanaysa marka haddaad tidhahde haluma kaalay qaasib baad ka laqmaysa haluma la kaalay mutacadi baad ka laqmaysa amaa haati yatacadda weligii ba gudbaa isago tacaalana weligiiba waa qaasiro isagu waa laazim saddex ficil saa u kala fahan macnooga hal huwa maxaan idin idhi yatacaddaa walaa yatacaddaa wuuna gudbaa mana gudbo haati miya yatacaddaa abadan weligiiba wuu gudbaa tacaalo miya laa yatacaddaa abadan weligiiba isna ma gudbo masla fahna intaa waxba laqmada ku celcelin mayno wahuwa wahuwa bacdigaasi wahuwa waxaan u jeedaa haa bacdigaasi halaatatun saddex weeyi haluma weeyi wahaati weeyi wa tacaalo weeyi dib buu haddana usii faahfaahinaya fa amaa haluma haluma faikhtalafa waxa iskhilaafay fiiha haluma dhexdeeda alcarabu carab ayaa iskhilaafay calaa luqatayni laba luqayna iskugu khilaafeen haluma miya carab baa laba luqa ugu kala jabtay buguuri faamaa haluma haluma fakhtalafa waxay iskhilaafay fiihaa haluma dhexdeeda waxaa isku khilaafay alcarabu carab ayaa iskhilaafay calaa luqatayni laba luqa ayay iskugu khilaafeen idaaha mise idaauma idaauma ma idin qoraya ixdaahumaa labada luqa midood an talzamay luzuumuhaa master iska xarib an waa inay laazimto an tlzamay luzumuhaa haluma laazimideeda weeyi waa khabarkii layna ariiqatan ariiqa ay laazimto ariiqadaaso waaxidatan keliya walaa yakhtalifu buu qoraya ma aragta oo walaa yakhtalifa dhesha oo walaa yakhtalifa ya sama walaa yakhtalifa oo walaa yakhtalifa halka hore ku afinaa nasbe oo walaa yakhtalifa aanu iskhilaafin lafduhaa haluma dhawaeedu aanu iskhilaafin bixasabi man mid qadarkiina aanu isku khilaafin bixasabi man mid fiiradiina aanu isku khilaafin manka oo hiya halumi musnadatun ay tahay mid la tiirinayo ilayhi manka loo tiirinayo ka loo tiirinayo marka la eego ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado laba ha ahaado jamac ha ahaado mid ha ahaado waa inayna dhawaqii lagu dhawaaqay iyada waa inaanu iskhilaafin ma isla fahnaynta ixdaahaa ixdaahumaa xaaladahaa midood an talzamay luzuumuhaa laazimideeda weey ariiqatan ariiqay laazimto ariiqadaasoo waaxidatan keliya oo walaa yakhtalifa aanu iskhilaafin lafduhaa halima lafdigeega iyo dhawaqeedu bixasabi man mid fiiradiina ayna isku khilaafin manka oo hiya halumi musnadatun ay tahay mid la tiirinayo ilayhi manka loo tiirinayo fataqulu waxaad odhanaysaa haluma kaalay yaa zaydu zaydow wahaluma kaalaya yaa zaydani labadii zaydow wahaluma kaalaya yaa zayduna zaydi alkiyow wahaluma kaalay yaa hindu hinday wahaluma kaalaya yaa hindaani labadii hindooyinow wahaluma kaalaya yaa hindaatu hindooyinkiyow wahiya uuladani wahiya bimacnaa ta koobaad alluqat lula bay ka dhigan tahay luqadan koobaadi luqatu ahlilxijaazi ahlulxijaaz luqadooda weeyi wa bihaa luqatu ahlilxijaaz ayuu jaa yimid atanziilu qur-aanku uu ku yimid qaala allahu allah wuxuu yihi tacaala allah sarreeye walqaa'iliina iyo kuwa ku odhanaya liikhwaanihim walaalahood ku odhanaya haluma kaalaya ilaynaa annaga noo kaalaya ficil qaasir ku fasire ay tu yimaada ilayna anaga noo yimaada ficil qaasir ku fasira soo ma itu yimaada ilayna anaga noo yimaada halumma iminka waxaa lagula khitaabaya jam u fiirso kelima kelimadan halumma qofkaad kula hadlaysid laftigeega iskhilaafi maayo laftigaad adu ku dhawaaqaysa isma khilaafayo masle fani laqbad un baa lagu kala garanaya haddaed nid keliya ujeedid dee kaalay un baad ohan haddaed jimac ujeedid ama laba aad ujeedidna macnahaagun baa laga dhex fahmaya adu waxaad iska eegaysaa un ciddaad la hadlaysid oo kuhor taagan shee ciddan aad la hadlaysid la kitaabay sidun kala garo ma mid ahaa mise laba ahaa mise jamc ahaa hadalkaagumaa laga dhexdhansanaya lakin iyada lafdigeegu sidii unbu ahaanay misle fanaynta marka eeg haluma imika jamc baa lagula hadlaya aayadan qur-aanka waayo liikhwaanihim baa la dheg liikhwaanihim walaalahood haluma kaalaya ilayna anaga noo yimaada ya yay la hadlayaan cidda la kitaabay waay ikhwaan jamc baa la sheegay soo waka ey ituu yimaada ilayna anaga noo yimaada muxuu ku fasiray ficil qaasir ku fasiray imika yatacadda walaa yatacadda walaa yatacadda waa laazim sooma wa qaala tacaala allah sarreeye waxa uu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi allow halumma la kaalaya shuhadaa'akum maragyaalkiina iyo markhaatiyadiina balkeena oo la yimaada iminkana waa maxay waa mucadde maxayna tusinaya in halumo jamca lagula hadlayo shuhadaa'akum la yidhi soo ma aragtid ay ixdiruu soo ay axdiruu soo xaadiriya shuhadaa'akum maragyaalkiina iyo markhaatiyadiina balla kaalaya halumi cindahum agtooda xaalada ay ku sugnaatay waa ahlulxijaazi ismu ficlin ismu ficil weeyi waa khabarkiy laa ficlu amrin ficil amar maaha waayo liannahaa halumi wain kaanad haba ahaato hiya halumi daalatan mid tusinaysa calaa alabi dalab mid tusinaysa haba ahaatee laakinahaa halumi laa taqbalu aqbali mayso ya almukhaaabati mid lala hadlayo iyo adeed ma aqbalayso inda ahlulxijaaz masl banu tamimna waa le waa ficil amaro way aqbalaysaabay leeyihiin labada luqa isku khilaafsan yihin waxba lama badan lagu celin maayo de waa iska fududahay la taa soo ma wathaniyatu kolkaa luqada koobaad yaas kale waa ahluxijaaz waxay leeyihiin waa ismu ficil amar bay leeyihin ismu ficil amar waa halkii markii aan iisoo yar taqdiimiyey oo ficilka iyo ismu ficilka waxaa u dhaxeeya ana alficla tattasilu bihi damaa'iru rafci albaariza ficilka waxaa la xidhiidha damaairta loo yaqaana damair rafca albaariza oo saddex ah damair rafca albaariza waa imisa waa saddex waaw ljamaaca yaa lmaanata almukhaataba alif ithnain hadda ma isla fahni waa damair rafca albarisa loo yaqaana kuwaasaa la xidhiidha amaa ismu ficilka miya lama xidhiidho maadaama oo aynan la xidhiidhin waa ismu ficil bay yidhahdeen marka waa he waa ismu ficil bay yidhahdeen masle fanaynta ahluxijaaz saasay ku tegeen wathaniyatu luqada labaad anta alxaqa waa inay haleesho haa haluma adamaa'iru damair waa inay haleesho damaairta albarisatu ee muuqata bixasabi man mid fiiradiina waa inay ku haleesho hiy halumi musnadatun ay tahay mid la tiirinayo ilayhi manka loo tiirinayo cidda lagula khitaabayay waafaqaysaade hadduu lab yahay iyo haddii uu muanad yahay hadday laba yihin iyo hadday jamc yihin misle fanaynta fataqul waxaad odhanaysaa haluma kaalay nin yahow nin keliya lagula hadlaya ma aragta wahaluma kaalaya labadiinanow wahalumuu kaalaya jamciina ragga ahow wahalmumna kaalaya jamciina dumarka ahow bilfaki baanad ku odhanaysaa ya kala saarid wasukuuni laami iyo laamta oo la reebo oo hal mumna ladha limaada ficilka m ficilkan marka lala xidhiidinayo ficilka amar nuunu nisba markay la xidhiidho maxaa lagu bineeyaa sukuun baa lagu bineeya luqa alcarabiya tadciifkana wuxuu ka dhigan yahay laba xaraf si haddaba ay noogu suuro gasho ficilkii m ficilkii amar aakhirkiisa inaynu sukuun ku binayno maadaama nuunu nisba ay la xidhiidhay tafkiik sameeyo labada miim kala saar ka dambana iska reeb hal mumna ayar iska dhada misle fanaynta wahalumi baad odhanaysaa gabadh yahay kaalay wahiya luqada labaad wahiya haniyadu waa luqada labaad baa loo jeedaade damirada kala ilaali sheekh wahiya haniyadu luqatu bani tamiimi reer bani tamiim luqadooda weeyi wahiya hiyo kalaa ka dambaysa ma aragta ta hore yaynu u celini haniyada oo luqada labaada ah. wahiya haniyada oo luqada labaad ihi luqatu bani tamiimi reer bani tamiim luqadooda weeyi wahiya haluma iska dhaata ta labaad wahiya halumi cinda haaulaai banu tamiim agtooda xaalada ay ahaatay ficlu amri ficil amar weeyi lidalaalatiha amar ku noqotay cala dalabi dalab ay tusinayso iyo waqubulihaa aqbalideeda wa qabulihaa aqbalideeda ya almukhaaabati mid lala khitaabayo yadeed ay aqbasho misl fani banu tamim maxay leeyihin ya waxay leeyin waa ficil amar bay leeyihin maxaa noogu daliila bay leeyihin calaamadii ya maanata almukhaataba ee aqbalasa dalabna way tusinsayba labadaa qowlun iska xifdil kelimadaa haluma labadaa qowl baa laiskugu khilaafsan yahay ahlulxijaaz iyo banu tamim ahlulxijaaz iyo banu tamim waaya waqad tabayana waxa cadaaday bimaa kii waxa ka cadaaday istishhadtu istashhadtu aan soo istishhaadsaday ah, aan soo he istishhaadsaday carabigu maan kugu macneeye sooma bimaa kii istashhadtu aan soo daliishaday bimaa kii istashhadtu aan markhaati gashaday bihi maaga aan markhaati gashaday oo min alaayatayni labada aayadood ah ana haluma haluma tustacmalu in la isticmaalo qaasiratan xaalo ay tahay mid laazima oo mutacadiyatan xaalo ay tahay mid gudbaysa o mafcuulo gudbaysa saasaa kaaga caddaatay bu kule wax fahan tusaalayaasha aan soo deliishaday labada aayadood ee qur waxa kaaga cadaatay buu ku leeyahay halumi marna inay laazimo tahay marna inay mutacadiyo tahay ta hore ee haluma ilayna ihi waa laazima ama waa kaasira waa isku macnoune ta dambe ee ah haluma shuhadaakumna waa mutacadiya waa intaan isla fahmay lagu celin maayo wa ama hati wa tacaal halkaa maxay noogu dhamaaday kelmada loo yaqaano haluma ahluxijaaj waxay leeyihiin waa ismu ficil amar banutamiimna waa mayane waa ficil amar ba calaamadii bay aqbalaysaa farqiga udhexeeya ficil amar iyo ismu ficilkan waan fahni ma isla fahni wa ama haati haati wa tacaala iyo tacaala facadda waa ay tiriyeen humaa labadoodan jamaacatun koox oo mina naxwiina naxwiinta kamidi zamaqshari baa kamida ah, maxamuud bin cumar jaarullah fi asmaaiil afcaali buu ku tiriyey asmaada loo yaqaane asmaau afcaal buu ku tiriy waa ismu ficil buu leeyahy wa sawaabu sawaabku annahumaa labadoodani ficla amrin laba ficil amar weeyi wadalika madkuurkaaga madkuurke bimacnaa kownuhumaa ficilayni ahaanshaha yihiin laba ficil haabitun mid sugnaaday weyi bidaliili annahumaa labadoodani daalaani laba ku tusinayo inay yihiin baana u daliila cala dalabi dalab ay ku tusinayaan tusinta ay dalabku tusinayaan baana u daliila waa ficil amar horta wa talxaqu waxaa haleelaysa humaa labadoodan yaa ulmukhaatabati mid lala hadlayo ya-deedna way haleelaysaa ma isla fahnay ya waxa kale oo ay aqbalayaan ya lmuana almuhaaaba idan waa maay marka waa ficila marda marka taqul waxaad odhanaysaa haati gabadh yahay kaalay wa tacaalay gabadh yahay kaalay saasa iska odhanaysaa marka ninkii maxaad odhanaysaa haati ama tacaala gabadhina maxaad odhanaysaa haati ama tacaali ama tacaalayba dee sa inoo qoran tacaali baa inoo qorana tacaali wuu diidaya xaggaa danbuu inoogu keeni doonaa wuxuu yidhi sheekhu wa amaa haati haati wa tacaala iyo tacaala facadda waa ay tiriyeen humaa labadan wahaatiya tacaale jamaacatun koox oo mina naxwiyiina naxwiyiinta kamid zamaqshari baa kamide fii asmaai afcaali asmaul afcaal bay ku tiriyeen wasawaabu sida sawaabkiihi anahumaa haatiya tacaali ficla amrin laba ficla mar weeyi wadalika madkuurka madkuurke kownuhumaa ficlay amrin ahaansha ay yihiin laba ficla mar haabitun sheekh waa mid sugan bidaliili anahumaa labadoodu daalaani laba tusinayo inay watalxaqu waxaana haleeli humaa labadoodan yaa almukhaaabati yaa lmukhaaabati mid lala hadlaya iyo adeed baa haleeli taquulu waxaad odhanaysaa haati kaalay watacaalay yaa lmaanati fi lmukhaaba haati haleeleysa marka u fiirso haati baa iska odhanaysa haati baaha yubaahi baahi baahi soo gabadha ma ornaysa ya waa ficil muctalan weyn soo ma ya de haati taas ma lamid tahay ya markaa eeg yaa lmaanati almukhaadaba gelaysa akhiriga markii gabadh lala hadlayay saa darteed ficil amar bay noqonaysaa waxaa u daliila inay ya manas almukhaataba ay haleelayso ninkii loo yaqaano imruqays imruqays ibnu xujri waa axad lfuxuul min shucaraa اjaahiliya wa axadu asxaabi اlmucalaqaat soo ma wuxuu odhanayaa idaa qultu haatinaa wilinii tamaayalaat calaya diim alkaash xiraya lmukhalkhali buu odhanaya baytkaasi wuxuu ku jira mucalaqaada lafteeda idaa qultu haatina wilinii tamaayalat calaya hadiim alkash xiraya lmukhalkhali gabadh buu lahadayy idaa qultu markaan idhahda buu yidhi haati la kaalay nawilini ii dhiib tamaayalad way soo iilataa buu yidhi calaya aniga dushayda hadiimalkashi khalkhal ka buuxo maxalushaahidkanu inagu ka soconnaa waa maxay hati ya muxuu geliyey ya lmuanaa almuhaaba ya lmuanaa almukhaaba waa ficil amarna soo ma mabni cala xasnuun baana lagu binayy taas baa u daliila bay yidhahdeen taas baa he u daliila bay yidhahdeen tacaaliim isagaaba soo wada haddaba waxaad yar ogaanaysa od akhirka haatiya tacaalun bu haddana si yar kala fasiraya kelmadda loo yaqaano haati weligeed ba akhirkeegu maqsuur buu noqonaya ilaa marka waaw jamaca lala xidhiidhiyo mooyaane marka keliyaa la godaya ninka maxaa la odhanaya haati waana mabniyun calaa xadfi xarfi lcilla gabadha maxaa la odhanaya haati waana mabniyun calaa xadfi nuun labada maxaa la odhanaya ama rag ama lab ha haatiya mabniyun calaa xadfi nuun jamaca dumarka hay ficil amaro nuunsuula dhexdii maxaa lagu binaynaya sukun haatiin aayar iska dha isaga sooma haatiin iska odhanaysa jamci miya qul haatuu burhaanakum isaga saasaa marka aakhirka haati xaaladda waaw jamaca lala xidhiidhiye inta kaleba waa maqsuuro wey intaasuu soo wada ama tacaala miya weligeed waa wada maftuuxu soo wada iyada dhammaan waa wada fadxinaya oo maxaa la odhanaya tacaala ninku waa sidaa mabniyu calaa xadfi xarfilcilla wahiya alif tacaalay mabniyu calaa xadfi nuun tacaalaya mabniyu calaa xadfi nuun dumarkii tacaalayna mabniyun cala sukuun jamacii raggii qul tacaalow intaasuu soo wada waclam waxaad ogaataa buu yidhi ana aakhira haati haati dabayaaqadeedu maksuurun mid la kasrinayo inuu yahay abadan weligiiba la kasrinayo ilaa idaa kaana inuu ahaado mooye aakhirku lijamaacati dukuuri lab jamci inuu sugnaado mooye fainahu aakhirka yudamu waa la damini aakhirka fataqulu waxaad odhani haati haati la kaalay dhade waa mucade haati la kaalay yaa zaydu zaydow mn mamnuuc ala xarf xarficil lahayn wa haati la kaalay ya hindu hindaay meyna mamnu ala xadfi nuun ahayn wahaatiya alla kaalaya ya zaydani labadii zaydo meyna mamnu ala xadfi xarficil ahayn aw ya hindani ama labadii hindooyin waa musaniy wahaatiyin alla kaalaya ya hindaatu hindooyinkiyo meyna mamnu ala sukun ittisaali binuunnis waa ahayn kulu dalika madkuurkan la sheegay dhammaanti bikasri tay thaabitun bikasri tay taada kasridiisu ku sugnaaday wa taqulu waxaad odhanaysaa haatuu la kaalaya yaa qawmi tolkaygiyow tolkaygiyow maxaanu leeyahy de y waxa go meesha yadii loo yaqaaniy yalmutakalim sooma soo munaadiya aan soo qaano munan yalmutakalimka la goynaya waka bidamihaa haatu godisteedaanad ku odhan bidamihaa godisteedaanad ku odhan haatu baad odhan qaala lahu tacaala allah sarreeyo waxa u yidhi qul waxaad dhahdaa nebi haatu la kaalaya burhaanakum xujadiina iyo daliilkiina la kaalaya waa maxay haatu taasaa la goday marka u fiirso kelmadan haati waa ficil amaro waynu isla garanay oo calaamadiibaa gashay daliilna waynu u helnay akhirkeega maxaa la samaynayaa waxaa la samaynaya akhirkeega kasro ayaa lagu binanaya ilaa ficilkii amar waa mabniye soo kasro ma ilaa xaalada waaw jamaaca lala xidhiiyo markaa damaa lagu binaynayaayoo dee qur-aanka u daliila qul haatuu burhaanakum asalkii horena wuxuu aabuu odhanayaa hatiyu buu ahaa hatiyu kadibna damadiibaa ya-da listiqaal looga gooya laba saatin baa kulmay ya-diibaa laga saaray ta'diina waa la damiyey lilmunaasaba haatuu bay noqotay marka ana akhira tacaal ay waclan bay ku cadfan tahay waxaad ogaataa ana akhira tacaal tacaalada aakhirkeegu maftuuxu mid la fadxinayo inuu yahay fii jamiici axwaali xaaladihiisa oo dhan mid lagu fadxinayo inuu yahay min hayri istinain soo reebid la-aanna mid la fadxinayo inuu yahay waxba lagama soo reebayo ana aakhira tacaala waclam waxaad ogaataa ana aakhira tacaala tacaala dabayaaqadeedu maftuuxun mid la fadxinayo inuu yahay fii jamiici axwaalihi xaaladaha o dhan mid lagu fadxinayo inuu yahay min hayri istinaa'in soo reebid la-aanteedna mid lagu fadxinayo inuu yahay taquul waxaad odhanaysaa tacaala kaalay yaa zaydu zaydow waa mabniyu calaa xadfi xarfi cilla wahiya alif watacaaley kaalay yaa hindu hindaay waa mabniyun calaa xadfi nuun watacaala yaa kaalaya yaa zaydaani labadii zaydow oo yaa hindaani ama labadii hindooyinow waa mabniyu calaa xadfi nuun watacaalow kaalaya yaa zayduna zaydyaalkiyow waa mabniyun ad nuun watacalayna kaalaya ya hindatu waa mabniin cal sukun itaal bnun nisw kulu dalika madkuurkan la sheegay dhamaanti biai biai ya ashanaci wada soomaade bilfathi ay bifatihi madkuurkan fadxihiisa ayuu ku sugnaaday de sooma fadxihiisa ayuu ku sugnaaday oo waa la fadxinaya aakhirkiida qaala allahu alla wuxuu yihi tacaala allah sarreeye qul waxaad tidhaahdaa nebi allow tacaalow kaalaya atlu an aqriyo maa kii aan akriyo xarama u xarimay rabbukum rabbigiin u xarimay calaykum dushiina u ka xarimay wixii ilahay idinka xaaraantinimiy idinku kor akriye kaalaya maxalushaadkan baynu ka qaadanana maxaynu uga soconaa tacaalaw maynaan fatina akrigii iyado waa jamaco lala xidhiidhi wa qaala tacaala allah sareeyo waxau ihi fatacaalay umatickunna nabigu markuu la hadlay dumarkii la hadlay yidhi in kuntuna turidna alxayaata dunya aayaddu saasay ahayd fatacaalayna kaalaya umatickunna aan idin anba bixiye o sarix kunna aan idin sii daaye umatickunna wausarixkunna maxalushaahidkeenu lakin uga socona waa maxay tacaalayna maxaa lagu bineeyey sukun nuunnis waa la xidhiidhay masle fahne wa min hama fatxahaa darteed fatxahaa tacaala aakhirkeega la wada saaray darteed wa min hama fatxahaa darteed ayay laxanuu ugu laxni xukmiyeen mankii qaala yidhi ay huwa manku tacaali kaalay gabar yahay uqaasimkiiaan kula qaybsado alhumuuma murugooyinkaan kula qaybsade tacaali kaalay way ku laxli xukmiyeen marka oo maxay idhahdeen waa khalad bay idhahdeen maadaama oo tacaale gebi weligeedba iyadu maftuux ay tahay abadan ba ama gabadha ha lagula hadlo ama nin ha lagula hadlo ama labalaha lagula hadlo ama jamaca lagula hadle maadaamay wada maftuux tahay waxay yidhahdeen he waa khata buu ku dhawaaqay murugaana ka keentay bay yidhahdeeno oh, waxa iskale ninkii la odhan jiray abu firas alxamadani ibnu cami sayfi dawla ninkaasa iskale maxbuus buu ahaayo fii bilaadi ruum baa lagu xabisay oo lagu xidhay kadibna isagoo xidhan wadankiisiina ka dheer ayuu arkay shimbir yar oo qoolayo iska dul joogto ya ayna ka qasnayn badayada yada markaasuu la hadlo wuxuu yidhi labada bayd buu tiriyo wuxuu yidhi aqul wqad naxaat bqurbii xamaamatun ayaa jaarata hal tasmacina bxaali ayaa jaartama safadahru baynana tacaali uqaasimkiin humumaa tacaali aquulu waxaan leeyahay buu yihi walxaal qad naaxat ay dhawaaqday qayliday biqurbii aniga agtayda xamaamatun qooley ayaa jaarataa tan ila olaga ahay ayaa jaarataa maad garanaysa alifta alkii kasoo gadoontay ayaa xasrataa bay lamid tahay ayaa jaarataa tan ila olaga ahay hal tasmaciina ma maqlaysaa oo ma ka warhaysaa bixaali aniga xaaladayda xaaladda anugu aan ku suganahay ma la socotaa ayaa jaarataa tan ila olaga ahey maa ansafa mu garsoorin buu yidhi adahr waktigii baynana dhexdeenna tacaalii kaalay uqaasiimkii aan kula qaybsado alhumuma murugooyinka aan kula qaybsadee tacaalii kaalay markaa werwer baa ka keenay bu yidhi wuxuu yidhi maxay tacaali buu yidhi ah. bilkasri bikasri laami laamta kasraheeduna ku yidhi oo muxuu yidhi tacaali buu yidhi marka waa lagu laxni xukumay maadaama oo tacaala akhirkeedu u fadxadaasi laazimo halkaana waxay naga dhamaaday ficilkii amar wallahu aclam subxaanaka alla bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk